mu'asasada ashbaa waxay idiin soo gudbinaysaa nashiidada barbaartii islaamkaay barbaartii baaxa oo dagaalama barbaartii islaamkaay barbaartii islaamkaay birmad baa inasaarane baxa oo dagaalama bixiyay balaayada baktigooda jiida bixiyay balaayada beebahooda fuula bilaabaha isiiya birta i afeeya bilaabaha isiiya baruuda daara bunduuqiyo rasaastiyo boobaha dhammaantiis icabeeya beeke balaya timaade allaahu akbar allahu akbar allahu akbar barbaartii islaamkaay barbaartii islaamkaay birmad baa inasaaraane baaxa oo dagaalama baraawiyo banaadir baladweyniyo bardaale barbaartow ka xoreeya balayada joogto baydhaafi kismaayo baardheeriyo marka barbaartow ka xoreeya balayada joogto bula bardiyoodii soor bu'a qable dhammaantood barbaartow ka xoreeya baalayada joogto barbaartow ka xoreeya baalayada joogto barbaartow ka xoreeya balaayada joogto